بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الكتاب الرابع كتاب كأفراد في القياس قياس كأيوك سغنيهي دليل كي شرعي أها أفراد وقياس كأيين هل كان كأركي دونا بإذن الله تعالى القياس qiyaasku waa masdere ficilkiisa waxaa la odhan jiray qaasa yaqiisu qiyaasan qiyaaska waxaa loo yaqaanaa ataqdiir walmusaawaad baa luqada la yidhaha ataqdiir walmusaawaad qiyaas waa in shayga la qadaro haddana musaawaad la sameeyo oo kula nooca lala simo kaa ayaa ataqdiir walmusaawaad kaasaa qiyaas loo yaqaanaa isdilaaxa qiyaaska marka laga hadlayo sheekha ayaa inoo tacriifiyey qiyaaska tilmaantiisa iyo arkaanta eh, arkaanta qiyaasku uu leeyahay iyo shuruudaha arkaanta saddexdaa qodobunbaa u muhiimsan inaynu aragno waa tacriifka iyo arkaanta iyo shuruudda ay arkaantu leedahay kolka tacriifkii buu ka bilaabay wuxuu yidhi wahuwa qiyaasku xamlu macluumin mid macluumoo la garanayo ku xambaaridiisa weeye calaa macluumin mid kaloo macluum ah oo la garanayo dushiisa lagu xambaaro limusaawaatihi la simankiisa dartiina loogu xambaaro fii cilati xukmihi xukunka ciladiisa uu kula siman yahay cinda alxaamili ka xambaaraya agtiisa ayuu kula siman yahay wain khusa haddii lagu khasiso qiyaaska bisaxiixi ka saxiixa ah uun haddii lagu khasiso wain khusa haddii la khasiso maxduudkan la xadaynayo bisaxiixi lagu lagu khasiso xudifa waa la xadfi alakhiiru ereyga ugu dambeeya uun baa la xadfayaa tacriifkii baynu maraynaayo wuxuu idhi waa xamlu macluumin calaa macluum xamlu macluumin weeyaano shay macluum ah ayaa la xambaarayaa shaygaa macluumkii waa faracii xamlu macluumin macluumka hore waa faracii xamligana ilxaaq baa looga jeedaa waa ilxaaqu macluumin shay macluum ah oo farac ah ayaa la haleeshiinayaa calaa macluumin mid kaloo macluum oo la garanayo macluumkaa dambana waa asalkii maxaynu haynaa haddaba asal iyo farac baynu hadda haynaa asal iyo farac asalkana waxaa loo yaqaanaa shayga xukunkiisa la yaqaan ayaa asal yidhaha sida khamrada oo kale waa asal ila inay xaaraan tahay xukunkeegii xaaraannimada ah waa la yaqaanaye oo qur-aanka ayuu ilaahay inaga inoogu diiyey khamriga in loo dhawaade shayga faraca la odhanayaana waa ka xukunkiisa la garan la-yahay ee la doonayo in xukunkiisa la cadeeyo sida nebiidka oo kale nebiidku inuu yahay wax xaaraan ah cabiddiisu inay xaaraan tahay waxaa looga qiyaasanayaa dee khamriga ilan cillad bay wada leeyihiin iskaar la yidhaaye haddaba xamlu macluumin calaa macluum waa mid la garanayo oo lagu xambaaro mid kaloo la garanayo macluumka hore waa asal waxa wey waa faracii macluumka calaadu ay la socoteen lagu xambaarayaana waa asalkii arkaantii maxaad haysaa asal iyo farac baad haysaa afar bay arkaantu ahaan jireen asal iyo farac baad haysaa limusaawaatihi taba maxaa la iskugu xambaarayaa waa limusaawaatihi la simankiisa fii cilati xukmihi xukunka ciladiisa uu kula siman yahay xukunka ciladii keentay ayay wadaageen buu ku yidhi ereyga cilad abaa halkaa ku sheegan fii cilla ciladu mayn ahayn qodobkii maxay ahaan jirtay waa ruknigii saddexaad fii cilati xukmihi xukmihii buu ku yidhi waa xukmulasalkii xukunkuna muxuu ahaan jiray xukunkuna muxuu ahaan jiray ruknigii afraad kolka waxaynu ognahay inuu qiyaasku afar rukni leeyahay tacriifna leeyahay afarta rukni mid kastaana uu shuruud leeyahay arkaantii tacriifkaa ah baan ka gurannay haddaba markaan tacriifinaynay ayaa arkaantii oo dhani halkaa ay inooga soo booday wa huwa qiyaasku xamlu macluumin waa mid la garanayo oo lagu xambaaro calaa macluumin mid kaloo la garanayo dushiisaa lagu xambaarayaa limusaawaatihi lasiman dartii baa loogu xambaari fii cilati xukmihi xukunka ciladiisa uu kula sinmay oo waxa weeye asalka xukunka uu lahaa cilad baa keentay faracan xukunkiisa la raadinayana ciladii asalka ku jirtay unbaa laga helay kolka wuxuu sheekhu yidhi cinda alxaamili ka xaamilkee isku xambaaraya agtiisa ayay ciladaa ku midoobeen waa cinda haddaba qeydkaa cindalxaamili ihi waxaa lagu leeyahay qiyaaskaa laba loo qaybiyaa qiyaas saxiix ah iyo qiyaas faasid ah labada ayaa qiyaaska loo qaybiya inuu yahay qiyaasku saxiix iyo inuu yahay qiyaasku faasid inda alxaamili waxa la waxa qiyaaska saxiix iyo faasidka lagu kala gartaa haddii asalka iyo farucu ay isku cilo yihiin oo sida saxda ah ay isku cilo yihiin waa qiyaas saxiixa baa la yidhaahdaa sida rasmiga ah hadday isku cilad noqdaan waa qiyaas saxiixa haddii sida ninka isku xambaarayaa uu moodayo moodidiisa ninka isku xambaaraya siduu moodayo hadday isku cilad yihiin oo xaqiiqada ayna isku cilad ahaynna waa qiyaas faasida kolka cindalxaamili markuu ina yidhi ka isku xambaaraya agtiisa ayay ciladii ku midoobeen markuu ina yidhi labadii qiyaas baa soo gelaya saxiixii iyo faasidkii baa soo gelaya oo cindalxaamili faasidkiibuu soo gelinayaa faasidka qiyaaska faasidka la yidhaah ayaa soo gelaya cindalxaamili marka lagu yidhaha ninku hadduu moodayo inay isku cilad yihiin waa qiyaas faasida xaqiiqada hadday isku cilad yihiinna waa qiyaas saxiix ah عند الحامل بو كريسي فاسد كو سو غلو فاسد كي با سو غليا وان خص هدي لغو خصيصو محدود كان لا تعريفين بالصحيح بالقياس صحيح هدي تلمانتن لغو خصيصيو كي صحيح اها حذف waxa laga xadfi al akhiru shardiga ugu dambeeya ka ugu dambeeyun hadaf ka ugu dambeeya waa kee waa inda alhaamil ereyga inda alhaamil aun inaga hadaf hadii qiyaasu saxiix oo qura adoonaysid buu ku yiri inda alhaamil maxay noqoni waa limusaawaatihi la simankiisa fii cilati xukmihi uu kula siman yahay xaqiiqada cinda alxaamil maaha waa xaqiiqada ayay isku cilad noqdeen waa qiyaaskii saxiixa ahaa faasidkiibaa ka baxaya haddii cinda alxaamilka la xadfo markaa wa huwa qiyaasku xamlu macluumin mid macluumoo la garanayo xambaaridiisa weeye calaa macluumin mid kaloo macluumoo la garanayo lagu xambaaro limusaawaatihi la simankiisa dartiina loogu xambaaro في cilati xukmihi xukunka ciladiisa ay ku sinmayaan cinda alxaamilika isku xambaaraya agtiisa wain khusa haddii lagu khasiso kan la xadaynayo bisaxiixi qiyaaska saxiixa haddii lagu khasiso xudifa waxaa la xadfayaa alakhiiru ka ugu dambeeya ee cinda alxaamila un baa la xadfayaa cinda alxaamil un inaga xadaf buu ku yihi tacriifkii ayaynu bartaa culima kaga baxnay fi lumuuri umuurta dhexdeeda ayuu xujo yahay addunyawiyati ee dunawiga ah wakadaa kanoo kale xaaluu yahay wakadaa kanoo kale isagoo ah fii kayrihaa kayrkeed dhexdeedana xujo weeye fil asaxi qowlka asaxa ah sheekhu wuxuu soo qaatay qiyaaska haddaba waa xujo waa xujo sharciya ah buu ku yidhi qiyaasku xujo sharciya weeyi maxa umuuraha dunawiga ah waa xujo sharciya sida akdiyada oo cuntooyinka ah oo kale haddii nimanka maxaanku idhaha takhasuskoogu uu yahay inay meelaha eh, brotiinaadka iyo cuntooyinka iyo waxyaabaha ina inay gartaan haddii ay fahmaan cuntada eh, brotiinka ku jiraa uu yahay oo cunto kale oo dhinacyo badan kala midoobay ay arkaanay uga qiyaastaan dee waa sax buu kuleeyahay waa la iskaga qiyaasan karaa oo cuntooyinkaa iyo umuuraha dunawiga ah oo dhan waa la iskaga qiyaasanaya oo qiyaaskugu galaa wakadaa fii hayrihaa buu ku yidhi umuuraha aan adduunka ahayn ee sharciga ana qiyaas kugu galaa oo isaguna waa qowlka asaxa ah markaynu qaadanno waa layskaga qiyaasani maxaa loo deliishaday in fara badan oo saxaabada nebiga ka tirsan ayaa ku camal falay qiyaaska oo si badan bay ugu camal fali jireen inta kalena iyagoo aamusan oon dee ku inkirin rabbina aayad qur-aana wuxuu ku yidhi factabiruu yaa ulilabsaar factabiruu waa cibro qaata ictibaar sameeya ictibaartuna waa qiyaasu shay bishay shay shay in looga qiyaasto kolkaa ama ha ahaado dunawi ama ha ahaado luqawi ama ha ahaado sharci waa la yskaga qiyaasanayaa buu ku yidhi markaa wa huwa qiyaasku xujatun waa xujo fi lumuuri umuurtii dhexdeeda ayuu xujo yahay addunyawiyati ee adduunyada loo nisbaynayey wakadaa kanoo kale isagoo ah fii gayrihaa umuurtaa kayrkeed dhexdeedana xujuu noqon في الأصح قولك صحة بضا إلا في العادية أمورة عادية iyo walkhilqiyati kuwa abuurka a mooyaane waxaan qiyaaska la deliishanaynin umuurta caadada iyo khilqiga u noqonaysa oo waa maxay umuurtaasi inan ayaa ku ayaa tidhi aniga xilliga shahriga ama dawrada ama caadadu waxay iga timaadaa saddex dharaarood saddex dharaarood baan caadada arkaabay tidhi waa saddex maalmood inantaa haddaba caadada saddex maalmood uun aragta ayaa dabeecadeedii qiimaysay horta inantani waa maxay dabeecadeedu waa inan dabeecadeedu noocaa tahay ma inan kulkululba ma inan qabowba ma inan dhexdhexaada waa inan nooceeya ma inan iska habiyaba waa maxay waad qiimaysay inantii baad eegtay dabeecadeedii inan kaloo la dabeecad ah ayaad aragtay oo tabta inantii dabeecadeedii oo kale uun uun leh ma odhanaysaa haddaba waan qiyaasanayaayo inantanna anoon anoon iyada waxba weydiinin oonaan waxba arag waxaan fahmayaa ma odhanaysa intay caadadu ka imanayso oo waa saddex dharaarood ama waa afar dharaarood ama waa toddoba dharaarood ma odhanaynaa maya buu ku leeyahay umuurta hadday caadada iyo khilqiga u noqonayso waxba iyaga qiyaasku ma galo oo umuurtaa lama qiyaasan karo waxaa laga yaabaa iyagoo isku dhiig ah iyagoo isku dabeecad ah iyagoo isku midab ah iyagoo iska hooyiya aabba ay wada dhaleen ayay haddana kala ayay haddana kala duwanaanayaan umuurta khilqiga iyo iyo caadiga caadi caadada ah ilaa fi lcaadiyati umuurta caadada iyo walkhilqiyati abuurka u noqonaysa mooyaane oo kuwa qiyaaskuma galo wa ilaa fii kulli laxkaami axkaamta oo dhan dhexdooda mooyaane axkaamta oo dhanna qiyaasku wuu gelayaan la odhan maayo oo axkaamta gebi ahaanba waa la wada qiyaasanayaa la odhan maayo waayo axkaamta waxa kamida baa la yidhi kuwa aan macnahooga la garanaynin iyo cillada ku jirta oo lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah ayaa la yidhaah shareecadu waxay leedahay xikmado iyo cila iyo cilal ilaahay uuni garanayo waxaba kamida bay yidhaahdeen wujuubu diya cala alcaaqila in magtu ninku markuu qof dilo magtu inay tolka ku waajibto oo la yidhaha tolku ha bixiyo laakiin dee nin kaste ma aha nin kaste ma ahee ninka si khada ah qof u dila ayuu tolku ka bixiyaa laakiin ninka kas wax u dila de horta isaga waa in la caydheeyo isaga horta wuxuu lahaayo dhan waa in la wada xaraashaa isaga ilan kas buu u dilaye loogu kaalmayn maayo hadday tahay macnaheegu magtii waa lagu waa loo caantaymeynaya oo gambagambaa loogu guraya oo adiga boqol shilin baa kaaga soo hagaagaya sow nin kastaba nin dili maayo ku dhiiran maayo ninkani waa inuu xanuunsadaa oo cuquubooyinka alla saaray wixii adduunyada loogu talagalay waa in la mariya aakharana sideeday u sugaysaa kolka haddaba wujuubu diya cala alcaaqila rag baa yidhi cilada ku jirta ma garanayno ninka nin dila ee si khada'a ah u dila tolka la leeyahay magta ha bixiyo maxaa culayskan tolka loo saaray culayskan tolka la saaray waa maxa ciladan ku jirta ma garanayna bay yidhaahdeen wujuubu diya cala alcaaqila ragga oo dee ashyaa badanoo macnihii ciladaha iyo xikmadaha ku jira ilaahay garanayuunbaa jira halkaasay la mareenoo sharcigoo dhan dee qiyaas lama wada gelin karo ragga qaar baa yidhi maya wuu gelayaayo kuwaa laftoodaba taa lafteedaba ciladeeda anagu waanu fahmaynaa bay yidhaahdeen oo ciladii waan fahmaynaayo waa icaanatu ljani fima huwa macduulun fiihi qofka dhagarqabaha ah ayaa laloo gargaarayaa ilan shaygii uu sameeyey khada buu u sameeyey oo macduur buu ahaaye ilan kas uma samayna khada buu u sameeyey dee icaana layna farayaayo icaanadaa waxaba la ogaabaa qofku hadduu daynoobo isagoo dad walaalihii kala dhex gelaya liislaaxi daati lbayn hadduu u daynoobo sawtii diintu ina tidhi zakada ha loo leexiyo oo zake ha la siiyo oo kuwii zakada bixinayay ninkan daynoobay ee dadka walaalaha ah dartood u daynoobay zakada ha la siiyo sawkii layna yidhi si icaano iyo kaalma ugu noqoto warkana wuu gafaye icaano iyo kaalma ha u noqoto unbay lamid tahay bay yidhaahdeen wailaa fii kulli laxkaami axkaamta oo dhan dhexdooda mooyaane oo qiyaaskuma galo axkaamta oo dhanna qiyaas geli maayo buu ku yidhi waila alqiyaasa iyo qiyaaska mooyi la qiyaasanayo calaa mansuukhin mid la nasakhay dushiisa oo fa yamtanicu waa mamnuuc fil asaxi qowlka sixada badan waa mamnuuc buu ku leeyahay mas'alada kaluu soo reebayna waa alqiyaas calaa mansuukh eeg xukun ba shay baa jiray maxal baa jiray maxalkaasi xukun buu lahaa oo nas cad ayaa dee arrinkan xukunkan siiyey haddaba shaygii halkaa yaalay ama maxalkii yaallay ee xukunka lahaa ayaa la nasakhay waxaad aragtay shay kale oo farac ah oo shaygii la nasakhay ay cilada ka wadaageen ma odhan kartaa shaygii la nasakhay xukunkiisii ayaa faracan uga qiyaasanaya ma odhan kartaa haddaba waaba la nasakhay markaad uga qiyaasanayso maya kol haddii la nasakhay ciladiisiina way raacday waxba loogama qiyaasanayo shay mansuukha oo odhan maysid kii la nasakhay intaan la nasakhin xukunkiisu wuxuu ahaa ayaa faracan ay isku xukunka yihiin ayaan siinayaa odhan maysid waila lqiyaasa qiyaasasho mooyaane calaa mansuukhin mid la nasakhay aada qiyaasato oo fa yamtanicu waa mamnuuc qiyaasashadaasi fil asaxi qowlka asaxa ah mamnuuc weeyo shay la nasakhay shay kale uga qiyaasan maysid buu ku yidhi walaysa ma aha annasu cadaynta cala alcilati cilladda la cadeeyaa amran amar ma aha bilqiyaasi qiyaasasho lays amrayo fil asaxi qowlka asaxa ah waxaa lagu yidhi akrim zaydan alcaalima ama akrim zaydan licilmihi haddii lagu yidhaha akrim zaydan licilmihi waxaa lagu yihi zayd ninka la yidhaha maamuus sababtii aada u maamuusaysayna waa la caddeeyeyba akrim zaydan haye licilmihi baa lagu yidhi cilmiga dartii u maamuus haddaba cilladaa la caddeeyey ee licilmihi ihi ma in la qiyaasanayo meeshii lagu arkaba ayay nas ku tahay may nasku maaha oo odhan maysid qof kastoo cilmi laba waan maamuusaya oo kanaan uga qiyaastay odhan maysid haddii ilaahay odhan lahaa alkhamru xaraam liiskaarihaa ereygan liiskaara caddaynta cilada la caddeeyey amar layna amrayo aha inaynu qiyaasan waan qiyaasanaynaa laakiin amar maaha dee waan qiyaasanaynaa laakiin amar ma aha lagu amrayo sidaasi ku leeyahay walaysa ma aha annasu caddayntu cala alcilati cilada la caddeeyaa amran amar ma aha bilqiyaasi lays amrayo in la qiyaasto fil asaxi qowlka asaxa ah muqaabil baa ka soo horjeeda odhanaya war maya e waa amar in la qiyaasta lays amrayo halkaa tacriifkii iyo waxyaabihii la halmaalayey ayaynu bartaa kaga soo baxnay saddex qodoboo muhiimaynu nidhi cashirka aan ku aragno tacriifkii baynu ka soo baxnay arkaantii iyo shuruudihii arkaanta ayaa inoo dhiman haddaba arkaanta markaynu sheegno rukni kaste shuruudihiisa inuu raaciyo waxba kuma aha uu rukniga markuu sheegaba uu haddana yidhaahdo shuruudihiisiina aan kuu raaciyo ee iga gudoon waxba kumaaha sheekha waynu arki doonaa in sha allahu tacaala wa arkaanuhu qiyaaska arkaantiisu arbacatun afar weeyaan arkaanu lqiyaas waa afar midi waa asalka midina waa faraca midina waa ciladda midina waa xukunka afartaasaa loo baahanya marka shay la qiyaasanayo afar rukni ayaa lagama maarmaana asal iyo farac iyo cilad iyo xukun haddaba asalka waxaa loo yaqaanaa maqiisu calayhi asalna waa la yidhaha maqiisu calayhina waa la yidhaahdaa faracna waxaa la yidhaahdaa maqiis macnaha mushtaragaa ay wadaagaan almacna almushtaragna ciladaa la yidhaahdaa xukunna dee waaba xukunkii wa arkaanuhu qiyaaska arkaantiisu arbacatun afar weeyaan afar shay ayuu noqonayaa arkaanta qiyaasku alawalu ka koobaad alaslu waa asalkii ka koobaad waa asal walasaxu qowlka asaxa ah annahu asalku maxalul xukmi xukunka maxalkiisa weeyi maxalkii almushabahu bihi wax lagu shabahayey maxalka xukunka ama xukunkan la garanayo maxalkiisa ayaa la yidhaha asal maalan khamro iyo nebiid labadaasa asal iyo farac iskugu ah yaa haddaba la odhanayaa asal khamrada ilayn xukunka xaaraanta ah halka uu saaran yahay ayaa khamrada ah xukunkaa xurmada ah maxalkiisa oo khamrada ah ayaa asal la odhanaya waa asaxa ku yidhi masaladan saddex qowl baa ku jira walasaxu anahu maxalulxukmi qole waxay idhahdeen asalka waxaa loo yaqaanaa xukunka laftiisaba oo marka asal laleey asalku waa ayo waa xukunka xaaraanta ah leeyihiin qolena waxay idhaahdeen xukun marka laleeyahay ee marka asal laleey asal marka laleeyahay waa maxalka bay yidhaahdeen oo maxalku waa maxay waa khamrada weeye maxalku waa khamrada qolana waxay yidhaahdeen asal marka la leeyahay meye xukunka daliilkiisa weeyi khamradu inay xaaraan tahay naska ina tusiyey naska ayaa asal la odhanaya daliilka laftiisa kolka qolo waa maxal ka yidhaahdeen ma qolona waa xukunka yidhaahdeen qolona waa daliilkabay yidhaahdeen saddexdaasaa la yskugu qabtay ereyga asalka loo yaqaanaa kuu yahay sheekeennu asaxuu soo qaatayoo maxalka weeyaan buu ku yidhi asalku walasaxu qowlka asaxa ihi annahu asalku maxalulxukmi xukunka maxalkiisa weeye maxalkii almushabahu bihi wax lagu soo shabahayey shuruudihiisii baa laga yaabaa inuu ku yar baydho waanahu walasaxu asaxu waxa weeye annahu shaniye laa yushtaradu lama shardiyo daalun mid tusiya calaa jawaazi lqiyaasi qiyaasashada banaanideeda calayhi isaga looga qiyaasto dushiisa binowcihi noocnimadiisa ow shaksihi ama qudhiisaba asaxu waxa weeyaan buu ku yidhi shaygan asalka ah in wax kale looga qiyaasto daliil in la lama rabo oo daliilkaasi ama noocii ah ama shakhsiyadii ah oo waxaa lagu leey noocu waxa weeye si guud beec beec looga qiyaasanayo daliil in la tusiyo looma baahna beecu waa noocii haddana nooca marka laga yimaado shakhsiyadda loo yimaado beeca gaarka ah in daliil ina tusiyo oo labadan shay la iskaga qiyaas in layskaga qiyaasan karo daliil inuu ina tusiyo kaana shardi maaha oo looma baahna nooca oo beeca guud ah iyo shaksiyada oo beeca juziyiga ka tirsan ah, labada qalin markaad qalin kale qalin markaad meel ka iibsanay sidoo kale inaad tiraa qalinka saan u iibsadaan xanjadana u iibsanaya oo iskaga qiyaasanaya ma jiro baa lagu leeyahay oo shardi ma aha wa annahu wal qowlka asaxa ah annahu sha'nigu waxa weeye laa yushtaradu lama shardiyo daalun ka tusinaya daalun mid tusiya lama shardiyo calaa jawaazi lqiyaasi qiyaasasho banaanideeda calayhi asalka la qiyaasto oo asalka looga qiyaasto binowcihi noocnimadiisa ow shaksiya ama shaksiyadiisa toona walal itifaaqna lama shardiyo in laysku waafaqaana lama shardiyo calaa wujuudi lcillati cilladda joogideeda fiihi asalka ay dhexdiisa joogto hadda khamrada marka la leeyahay waxaa looga qiyaasanayaa nebiidkii khamriga sababta xaaraan looga dhigayna iska arka aynu nidhaa dadka maxaanku idhaha doodaya ee mas'alada ka doodaya shardi ma aha inay isla ogol yihiin khamrada inay cilladda iska arkii ku jirto ama ha isla ogolaadaan ama yayna isla ogolaanin shardi maaha inay isku waafaqsan yihiin cilladdaa walalitifaaqu iswaafaqna shardi ma aha calaa wujuudi lcillati cilladda joogiddeeda laysku waafaqo fiihi asalka dhexdiisa ay ciladu joogto halkaa waxaynu ka soo baxnay asalkii oo ruknigii koobaad ah laba shardi oon loo baahnayna wuu inoo raaciye wuxuu ku yidhi in daliil loo helo in la qiyaasanayo noociisa iyo shaksiyadiisa toona looma baahna waa asaxa muqaabil baa ayaale waa loo baahan yahay in dadkan meesha doodaya ay isku waafaqaan wujuudulcila fil aslina looma baahna labadaa shardi inaan loo baahnayn ayuu inoo sheegay ruknigii labaad ayuu hadda uga gudbayaa intaa oo xukunkii asalka ahaa ah athani ka labaad oo min arkaanilqiyaasi qiyaaska arkaantiisa ihi xukmul asli waa asalku xukunka uu leeyahay xukunka asalka iminka khamradoo kale xukunkeyga xaaraanta a ah weeye wa sharduhu waxaa la shardiyaa haddaba hubuutuhu xukunku inuu sugnaado bikayri qiyaasin qiyaas la-aantii inuu ku sugnaado walow ijmaacan ijmaacba ha ku sugnaade eh. waxaa lagu leeyahay khamriga markaad leedahay nebiidkaan uga qiyaasan waxaa la shardiyaa khamrada xukunkeegu inuu sugan yahay oo khamrada xaaraannimadeedu inay wax sugan tahay markaa unba wax kale looga qiyaasanaya haddii iyadaba xukunkeegii la geran la-yahay mid la geran layahay maxaad mid kale uga soo qiyaasan walow haba ama aayad bay ku sugnaatay khamradu ama xadiis bay ku sugnaatay khamradu walow ijmaacan buu ku yidhi ijmaacba ha ku sugnaata haday doonto laakiin qiyaas lama ogola dee khamriga eh, haddii nebiidka ad tidhaa ah, khamraan uga qiyaasan nebiidkii baa tidhi khamraan uga qiyaasanaya inuu xaaraan yahay khamrada lafteeduna qiyaas bay ku sugnaatay maxaa ku waalaya dadka u waalaysaabaa lagu odhan khamrada iyo nebi khamrada saw shay kale ugamaadan qiyaasan nebiidka maxaad khamrada uga qiyaasan iyadii baaba lasii qiyaastee war halka khamrada lagu xidhay asalka khamrada looga qiyaastay uu nebiidkana uga qiyaasaan lagu odhanaya oo khamradan qiyaaska ku sugan iska dhaaf khamrada waxba uga qiyaas ilaa niyadiiba qiyaas ku sugan wa sharduhu xukunka waxa loo shardiyaa thubuutuhu inuu xukunku sugan yahay bigayri qiyaasin qiyaas la'aantii inuu ku sugan yahay baa loo baahan yahay qiyaas la'aantii waa inuu ku sugan yahay walow ijmaacan ijmaacba ha ku sugnaade eh ijmaacba hadduu doono ha ku sugnaade eh waa inuu sugan yahay buu ku yidhi waad aragtaa walow ijmaacanba ha ku sugnaado وكونه ayaa la شرطيا halka hadallo badan buu sharxu inoo soo gelinaya وكونه ayaa la shartiya كونه xukunka ahaantiisa ayaa la shartiya marka la qiyaasanayo غayr mutaabadin bihi mid la isku adoonsaday غayrkii uu yahay bil qadci si yaqiin ah xukunka la qiyaasanayo qiyaaska ku sugnaanayo waxa la shartiya inuuna ahayn mid la isku adoonsaday si yaqiin ah la isku adoonsaday aqeedo inuuna ahayn weey caqaa'idka lama qiyaasto caqaaidku yaqiin bay u baahan yihiin oo iyaga nas toos ah oo si toos ah kuu siiya ayaa loo baahan yahay buu ku yidhi wa kownuhu baa la shardiyaa ahaantiisa xukunku uu yahay hayra mutacabadin bihi mid laysku adoonsaday kayrkii bilqadci si yaqiin ah layskugu adoonsaday fii qowlin waa qowl siduu leeyahay waa qowl siduu leeyahay buu ku yidhi sida caqiidada oo kale yuuna noqonin buu ku yidhi waa shardiga labaad wa kownuhu ayaa la shardiyaa shardiga saddexaad xukunka ahaantiisa min jinsi xukmi lfarci faraca xukunkiisa jinsigeegii uu yahay uu isku jinsi noqdaan asalka xukunkiisan iyo faracan aad xukunka u raadinaysaa inay isku jinsi yihiin baa iyaduna shardiga waa shardiga saddexaad waxaa la diidayaa asalka aga xukunkiisu hadduu sharci yahay faraca aada raadinaysaana uu farac luqawiya yahay ma luqawi baad sharci u daliishan baa lagu leeyahay luqawi shay luqa ah miyaad sharci u daliishan waa maya shay luqawi ah farci baan farac shay luqawi aan shareeco u daliishaday ma odhanaysid hadda waad la socotaayo isti'naas wax la yidhaahdaa jiro oo fuqahadu markay fiqiga si fiican u fahmeen naxwahana si fiican u fahmeen waad mararka qaar bay isku yar leexleexiyaan way isku yar leexleexiyaan nin baa la yidhi naxwiilaa tahaye fiqiga balka waran baa lagu yidhi aqoon inta leg aad baan u buu yidhi bal waaye sujuudu saawigaa dad ka sahwido sujuudu saawi maula iman baa lagu yidhi markaasuu yihi maya daliilkeen bu i agga naxwaha nooga keen daliil kastoo fikiya naxwaan ka dhigayaa bu yihi maogtahay haye sujuudu saawigaa dad kasii sahwido inaanan sujuudu saawi la imanayn daliil naxwo a ah keen yihi almusar laa yusar bu yihi markaa almusar laa yusar shayga la taskiiriyo lama sii taskiiriyo sujuudu saawigeeda ah musaqara buu yihi seed usii taskiirini kolkaa way dhacdaayo waa saxe dee laakiin waa istinaasoo waa waxyaabo ay munaasabo ka leeyihiin laakiin shay luqawi ah ha uga qiyaasanin shay sharci ah ee laba sharciya iskaga qiyaaso ama laba luqawiya iskaga qiyaasa sidaasuu shardiga saddexaadna ku leeyahay wa kownuhu ayaa la shardiyaa xukunka ahaantiisa min jinsi xukmi xukmilfarci faraca xukunkiisa jinsigiisii uu yahay oo sharcigay isla yihiin ama luqay isla yihiin ama wahaakada shardiga afraad wa anlaa yacdila ayaa la shardiyaa inuuna ka leexanin wa anlaa yacdila inuuna ka leexanin asalka xukunkiisu an sanani lqiyaasi qiyaaska wadadiisii iyo wadooyinkii qiyaaska lagu yaqaanay yuuna ka baydhin shaygan asalka ah ee la qiyaasanayo ee xukunkan asalka ee la qiyaasanayo waxa shardiya inuuna qiyaaska dariiqiisii ka baydhin hadduu dariiqa qiyaaskii dariiqa lagu yaqaanay uu garab maro la qiyaasan maayo tusaaluhuna waa xadiidka abi daa uu warinayo waa xadiidkii abi daa-uud ayaa wariyey oo waxaa dhacday nin acraabiya ayaa rasuulku uu ka iibsaday faras acraabigiibaa dafiray wuxuuna yidhi markhaati keen markaasuu markhaati keen markuu yidhi ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam cid u markhaati kacda dee yaa arkayey nin eh, la odhan jiray khusayma ayaa soo booday khusaymata bnu haabitin saxaabi la odhan jiray ayaa soo booday markaasuu u markhaati kacay markaasuu dha iibisay buu yidhi sodki rasuulku kaa iibsaday markaasuu nabigu ilan khusayma meesha ma joogine wuxuu ihi maa xamalaka calaa haada ar maxaa kugu kalifay ibnu khusayma inaad markhaati kacdo walam takun xaadiran macana nalamaadan joogine markaasuu ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan rumeeyey buu yidhi wixii aad noola timid oo dhan inuu run yahay waxaan ogaaday buu yidhi inaadan xaq mooyaane wax kale ku hadlaynin baan ogaaday buu yidhi yaanan kulaba joogine inuu waxa aad sheegaysaa run yahay waan garanayaaba buu yidhi saasaan u markhaati kacay rasuulka ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man shahida lahu khusayma ow shahida calayhi faxasbuhu khusayma ninku u markhaati kaco ama uu ku dul markhaati furo waa ku filan yahay bu rasuulku yidhi haddaba khusayme maadaamuu taskiyadaa la siiyey nin khusayme ka fadli badanoo saxaabada kamida mida ah oo abibakara ma uga qiyaasanaa oo ma nidhaana abibakar kuu u markhaati kacaana waa laba markhaati ama in ka badan ama adduunyadoo kale ma nidhaanaa may xadiiskan xukunkan asalka ee khusayme la siiyey isagu u gaar yahay oo dariiqii qiyaaska waa garab marsan yahay buu ku yidhi haddaba khusayme yaan cid kale looga qiyaasanin cid kale khusayme warkiisa ugama qiyaasanaysid waa shardiga afraad waalaa yacdilo yuuna garab marin buu ku yidhi shardiga afraad xukunku yuuna garab marin xukunka asalku can sananilqiyaasi qiyaaska duruqdiisa iyo wadooyinkiisa yuuna garab marin hadduu garab marana waxa lagu leeyahay bes layskaga qiyaasan maayo shardiga shanaad walaa yakuuna yuuna noqonin daliiluhu xukunka asalka daliilka keenay shaamilan mid shamlinaya lixukmi lfarci faraca xukunkiisa mid shamlinayana yuuna noqonin shardiga shanaad ee daliilka loo xukunka loo shardinaya wuxuu ku yidhi asalka xukunka uu leeyahay daliilka keenay yuuna faraca xukunkiisana isaguni keenin hadduu keenayana layskaga qiyaasan maayo daliilkana lagu kaaftoomiyo dee wada keenaya oo maxaa kamid a xadiidkii muslimka saxiixu muslimka ku yaalay rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam aacaamu biacaami milan bimilin acaam marka acaam lagu iibinayo waa inay isla egaadaan ee ayna kala badnaanin xadiidkan maxaa soo hoosgelaya beriiska iminka dumarka oo kale qaar badan oo dumarka kamida ama hooyooyinka lama marsiin karo waayo inaga de berisku beris unbu kuya iyagu macaankiisa iyo dhadhankiisa kala yaqaanin iyo qiimihiisa ama dadka bakhaarada haysta ee de ka ganacsada wuu ku adkaanaya markaad ku tidhaha berisku iyo beriiska marka laisku iibinaya ha isla egaadaan ha isla egaadaan ilan xadiidkan saxiixu muslimkaa qoraya aacaamu biacaami mithlan bimilin beriski isku qiimo maaha oo baasanduhu beriiska kale ma ma la qiimaa la qiima ma aha haddaba haddaad beriis kaleo kii waaweynaaye fartaadaan laala egaa iyo baasan haddaad isku iibsanaysid laba beriis baa laisku iibsanaya dee kiilo iyo kiilo unbaa lagu odhan war baasandaha ka qaalisane ka kale laba kiilo iiga dhig ama baasandaha kiilo aan ku siiyo waxaasi waa ribo waa ribo hadda iminka xaafad beriis loo soo dejiyo fara badan oo wada baasandaah xaafadna ku kale loo soo dejiyo oo ay yidhaahdiin aan isku bedelano labadan xaafadood markay kala qaadanayaan labadii beris waa inay isleegaadaanun haddii kale suuqa ha geeyaanoo lacagha ku kala iibsadaan lacagta kolkaa ha isku bedelaan ilan xadiidkan muslimkaa le aacaamu biacaami milan bimilin haddaba aacaamu biacaam xadiidkaa bal hadda ufiirso haddaynu burka ku macnayna ka warran burka oynu nidhaahno xadiidka aacaamu biacaam acaamku waa burka marka beriiska ka warran layna yidhahna waanu ka qiyaasanay aynu nidhaahna ka warran waanu ka qiyaasanay oo naska laftiisuba eeg burkan aad leedahay asal weeyaanoo isaga in mili bimili labiyaaba shardiya oo inuu kala bataa xaaraan naska keenay burka naska tusiyey unbaa duradana tusinaya beriiskana tusinaya wixii dacaamo oo dhan naskaa unbaa tusinaya maxaa kugu kelifay inaad tidhaha duradaan uga qiyaasani burka ama beriiskaan uga qiyaasani burka maxaad u odhan weyday beriisku inuu ribowi yahay waxa itusay adacaamu bidacaam xadiidkana shaamil ah oo wada shamlinaya qiyaas hagelinina naska qaaday buu kuleeyahay walaa yakuuna shardiga shanaad waa inuuna noqonin daliiluhu xukunka asalka a ah daliilkiisu shaamilan mid shamlinaya yuuna noqonin lixukmi lfarci faraca xukunkiisa waa shardiga shanaad ee uu leeyahay xukunku weeyi wa kownuhu ayaa la shardiyaa xukunka asalku inuu yahay mutafaqan calayhi mid laysku waafaqsan yahay jasman go-naanba laysku waafaqsan yahay bayna alkhasmayni labada doodaya ay isku waafaqsan yihiin faqad oo keliya fil asaxi qowlka asaxa ah wuxuu ku yidhi xuk asalkan khamradoo kale xukunkeegu inuu xaaraam yahay labadan doodaya waa inay isku waafaqsan yihin walow dadka kale haba isku khilaafsanaadaan labadan doodaya dood hadalku uu dhex marayo labadan uunbaa loo baahan yahay inay isku khilaaf inay isku waafaqaan haddii khamrada lafteedaba aan la isku waafaqsanayn uu nina ku leeyahay waa xaaraan uu nina ku leeyahay khamrada inta yari xaaraan maaha uu ku leeyahay inta yari ama inta muskirka inta waalisa unbaa xaaraana horta cabo bal inaad waalato is-eeg markaad waalato unbay xaaraan noqonaysa hadduu ku leeyahay oo eg iyadii lafteedii hadal uu ka taagan yahay maxaad uga qiyaasani iyadii buu hadal ka taagan yahay ilan hadalkaas sii dheeraanaya oo iyadana daliila loo raadiyo la odhanaya oo wakti qaadanaysa haddana kii farciina uu ku joogaa markaasuu daliilkaasina daliil kale kuusii dhiibaya dee waxwey waa laga lumaya nebiidkii la doonaya in xukunkiisa la cadeeyo oo adilo kalunbaa lagu lumayaabuu ku leeyahay wa kownuhu xukunka asalku waa inuu ahaado waa shardiga lixaade mutafaqan calayhi mid laysku waafaqsan yahay waa inuu ahaado jazman go'naanba mid laysku waafaqsan yahay bayna alkhasmayni labada doodaya dhexdooduna ay isku waafaqsan yihiin faqad oo keliya fil asaxi qowlka sixada badan wal asaxu waxa asaxa annahu laa yushtaradu lama shardiyo ikhtilaafu lummati ummaddu inay iskhilaafto bayna alkhasmayn baan ku idhiye ikhtilaafu lumma ma la shardiyaya marka shay faraca looga qiyaasanayo shay asala ummaddu inay isku haysato shardi ma aha oo ummaddu ay isku khilaafsan tahay shardi ma aha kaasi shardi maaha buu yidhi waana qowlka asaxa ah muqaabil baa jiro oranaya maya waa la shardiyaa fa in itafaqaa labadii doodayey hadday iswaafaqaan calayhi xukunkii asalka hadday isku waafaqaan maca mancil khasmika kula doodaya kiiyoo manciyaya anna cillatahu cilladiisu kadaa kaa inay tahay fa murakabul asli murakabul asal baa la yidhahyo lama aqbalo wuxuu ku yidhi laba nin baa doonaya inay nabiidka qiyaastaan khamrada ay uga qiyaastaan xukunkii khamradu ay lahaa inuu xaaraan yahay bay isku waafaqeen laakiin waxay isku khilaafeen cilada kaant keentay xaaraanimada oo midna waa iskaar buu yidhi midna waa wax kaluu yidhi ma la qiyaasani oo kolkaa nebiid ma looga qiyaasan haddii cilada muran uu ka taagan yahay lama aqbalayo qiyaasashada nebiidka la qiyaasanayo asalna waa la odhanaya murakabulasal ayaa la odhanaya mas'alada murakabulasal ayaa magaceegu ay noqonaysa waa waxaba weeye masaladaa tusaalaheega laftiisa waxa weeye masalan shaaficiyada iyo xanafiyaduba waxyaabo ay isku waafaqeen ayaa jira waxa ay isku waafaqeen xanafiya iyo shaaficiya gabadha sabiyadda ah xullideeda inaan zake lagu lahayn bay isku waafaqeen gabadhu markay tahay gabadh inan yaroo caruur ah xullina ay haysato xullida inaan zake laga bixinayn way isku waafaqeen xukunkii xullidaa waa la isku waafaqay baaliqada haddaba xullideeda ka waran inanta baaliqada ah xullideeda miyaa zake laga bixin horta baaliqada miyaan qiyaasana oon farac ka dhigna oon inanta saqiirada aan asal ka dhigna keega bal horta ciladii xukunkii sabiyada waa laysku waafaqay xulideeda inaan zake laga bixinayn laakiin waxaa laysku khilaafay ee cilada ayaa laysku khilaafay oo ciladii ayaan laysku hayn laysku khilaafay shaaficiyada agteeda ciladu waxa weeye waa xuliyan mubaaxan xuli mubaaxa ah inay tahay weeye xanafiyada agteedana inanta yar waxa looga sakayn waaye xulideeda waa kown lxuliyi maala sabiyatin ilmaha yar maalkiisa zaka mal cinda alxanafiya eeg bay isku khilaafeen hadaba baaliqada miyaynu iskaga qiyaasanaa iskaga qiyaasan mayna baaliqada fain itafaqaa haday iswaafaqaan calayhi asalka xukunkiisa haday isku waafaqaan maca manci lkhasmi khasmiga iyo ka doodaya mancintiisa miciisa أن علته ciladiisu kadaa inuu yahay fa murakablasli baa la yidhaahdaa walaa yuqbalu lamana aqbalo buu ka odhan doonaa fi lasaxi qowlka asaxa a qiyaaskiisa lama aqbalo o amase wujuudaha cilada jirideedii ayay is ayay isku khilaafeen ana cilatahu kada o wujuudaha fi lasli ciladu inay asalka jirto ayay isku khilaafeen asalkii inay ciladii ku jirto markaana fa murakabulwasfi baa layidhaha ka hore murakabulsli buu ahaa kanna waa murakabulwasfi baa la odhanayaa murakabulwasfi walaa yuqbalu isna wujuudulcili haddii la qabto oo maxaa ka mida murakabulwasfiga kan uu leeyahay murakabulwasfi baa la yidhaahdaa maxaa ka mida nin ayaa yidhi in nakaxtu caaishata haddaan caaisho mehersado fahiya daaliqun haddaadan sii furaya inanta caaisho la yidhaha haddaan mehersadaba haddaan sii furayaa buu yidhi waad aragtaa haddaba ninka haduu guursado gabadhu ma ka furmi in nakaxtu caaishata haddaan caaisha guursado fa hiya daaliqa haddaaban sii furay haddaan caaisha guursado haddaan sii furay buu yidhi may kama furmayso cadam wuquuci dalaaq bacda nikaax mas'aladaasi waa mas'ale laysku waafaqsan yahay xanafiyada iyo shaaficiyada ayaa isku waafaqday la isku waafaqaane cilladdu waa maxay haddaba tacliiqu dalaaqi qabla almilki tacliiqu dalaaqi qabla almilki ayay shaaficiyadu ka dhigeen xanafiyaduna waxay yidhaahdeen maya e waxaban diidanahayba inuu jiraba asal ahaanba ayaanu diidanahayba tacliiqu dalaaq qabla almilki maba jiraba bay leeyihin wuxuu ku yidhi fain itafaqa hadday iswaafaqaan calayhi xukunka asalka hadday isku waafaqaan maca manci lkhasmi ka doodayaa kii uu manciyayo ana cilatahu kadaa inay tahay فمركب الاصل با la yiraahdaa oo wujudaha ama wujudkeega fil asl asalkaba uu ku jiro ayuu diidan yahay فمركب الوصف ba la yiraahdaa walaa yuqbalaani labada midna lama aqbalo fil asahi qowlka sixada badan labada midna la aqbali maayo buu ku yiri markaa qowlka asaxa ah midkoodna ha qaadanin walow sallama hadii uu u hogaansamo ama uu tasliimiyo badbaadiyo alcilata cilada hadduu u hogaansamo ninka khasmiga ihi ciladiibuu ogolaaday fa ahbata markaasuu sugay almustadilu kii daliilka keenayay wujuudahaa jirideedii ayuu sugay ow amase sallamahu waxa u hoggaansamay alkhasmu kii khasmiga ahay kula doodayabaa wujuudkeega u hoggaansamay ciladii laysku hayay haddii dib layskala ogolaado intahada waxa soo hinganaya addaliilu daliilkii oo waa layskaga qiyaasanayaa buu ku leeyahay markaa ila waa laysla gartay wujuudkeegii aaniga ay ku jirtay ka horena daliil baa loo hayaa baa soo hingenaya oo tan kalena u imanayo halayskaga qiyaasta buu kuleeyahay walow sallama haddii uu tasliimiyo ama uu uhogaansamo waa khasmigu alcillata cilada ayuu u uhogaansamay fa ahbata wuu sugay almustadilu kii daliilka keenayey wujuudaha ciladu inay jirto ow amase isagoon wujuudka ah suginba sallamahu waxaa badbaadiyo u hoggaansamay alkhasmu kii la doodayey unbaa yidhi ciladani inay jirto waan u hoggaansamay intahada waxaa dib ka soo hinganaya addaliilu daliilkii lalahaa ciladan laysku haystaaye layskaga qiyaasan maayo ayaa dib ka soo hinganiyo waa layskaga qiyaasan wain lam yatafiqaa haddayna isku waafaqin alayhi wain lam yatafiqaa labada doodaya haddayna isku waafaqin calayhi xukunkan asalka iyo wa calaa cilatihi ciladiisa toona haddayna isku waafaqin xukunkana iskuma waafaqsana ciladana iskuma waafaqsana waraama wuxuu dalbay almustadilu ka daliilka raadinayaa isbaatahu inuu marka hore xukunka sugo xukunkana khamradu inuu xaaraam yahay inuu sugo ayuu damcay uma alcila ayuu haddana damcay inuu sugo intaa kadib cilada loo xarimayna inuu iskaarka yahay inuu sugo ayuu damcay falasaxu qowlka asaxa ah qabuuluhu waa la aqbalayaa weeyi oo lama inkirayo la odhan maayo hadalkii baad badisay ciladun maxaad u sugi weyday la odhan maayo xukunkana ha sugo kana ha sugo asaxa waa la aqbalaya walasaxu asaxu waxa weeyi laa yushtaradu lama shardiyo alitifaaqu iswaafaq lama shardiyo laysku waafaqo calaa anna xukma alasli xukunka asalka ah mucallalun in la cilaynayo xukunkan asalka iyo mid mucallal ah oo la cilaynayo inuu yahay in laysku waafaqaa shardi ma aha aw innasu ama naskuba cala alcillati cilladdaa inuu ku dul taagan yahay in laysku waafaqaa shardi ma aha haddii ihbaatu tacliil bidaliil lagu sugo waa ku filan tahay in tacliilkan la sugo oo daliil lagu sugo unbaa loo baahan yahay ama ha lagugu waafaqo ama shardi maaha in laysku waafaqo wal qowlka asaxa ah laa yushtaradu lama shardiyo alitifaaqu iswaafaqa lama shardiyo bayna alkhasmayni labada doodaya u dhaxeeya ay isku waafaqaan calaa anna xukma alasli asalka xukunkiisu mucallalun la cileeye inuu yahay aw innasu ama naskaniba cala alcillati ciladan inuu ku dul taagan yahay intaa inay isku waafaqaan shardi ma aha qowlka asaxa ah halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam